bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa cashirkii boqolixdaniyo-shanaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu istixbaabi salaat duxa wuxuu baab yahay salaada duxadee salaatu barqinka la yidhaahda xilliga barqinka la tukado inay sunnatow la jecel yahay wa ana aqalaha inta ugu yaree salaada duxada laga tukadana ay tahay racatayn laba ragcadood wa akmalahaa wa ana akmalahaa inta ugu badan ugu fadli badanna ay tahay amaani rakacaatin sideed ragcadood wa awsatahaa ragcadaha u dhexdhexeeyana arbaca rakacaati afan arbacu rakacaatin afar ay yihiin walxai baa ii marka aniga walxau baa ficnaan lahayd dhib ma laha cala almuxaafadati calayha iyo in laysku caraabiyo oo laysku tirtirsiiyo salaadaasi in la ilaaliyo la dhowro oo loo dadaalo xadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarana yaziid bnu zurayc albasri can saciid aljurayri saciid bnu iyaas aljurayri can cabdillahi bni shaqiiq alcuqayli qaala wuxuu yidhi taabicigaas qultu licaaisha hooyadan waxaan ku idhi caaisho hal kaana الnabiyu nabigu ma aha sal اllahu calيh wasalam yusalii duxaa salaatu barqinka nabigu ma tukan jiray duxada salaad sunna ama tukan jiray xilligaa barqinka ah ee aroorti marka la ah. qaalad waxay tidhi hooyadan laa ma tukan jirin ilaa an yajiica inuu ka yimaado mooyan suubanuhu min maqiibihi safarkiisi ay min safarin meeluu ku maqnaa nabigu inuu ka soo galo oo uu safar ka yimaado mooyee ma tukan jirin waxadaanaa cubaydillaahi bnu mucaad qaala xadaanaa abi aabihi mucaad bni mucaad alcambari xadaanaa kahmas bnu lxasan alqaysi albasri can cabdillahi bni shaqiiq alcuqayli qaala wuxuu yidhi qultu licaaisha caaisha waxaan ku yidhi radi allahu tacaala canha akaana الnabiyu sala اllahu calayh waalih wasalam nabiga ilaahay ma aha yusallii kii tukada adduxaa barqinka salaad sunna ma tukan jiray qaalat hooyadan waxay tidhi laa ma tukan jirin ilaa yaji'a inuu ka yimaado mooyeen min maqiibihi socdaalkiisi iyo safarkiisii fa yusalliya rakcatayni oo markaa laba ragcadood uu tukado waa riwaayada axmed ibnu khusayma intaa ku dartay dariiqan hadda aynu hayno ilaa an yaji'a min mahiibihi fayusaliya ragcatayn xadaana yaxya bnu yaxya naysaabuur abu bakr atamiimi qaala qara'tu cla malik bni anas abu cabdillaah can ibni shahaab azuhri muxamed bni muslim can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha anha qaalat hooyadan waxay tidhi ma ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahay ma arag yusallii asagoo tukanaya subxat aduxaa barqinka sunnadiisii subxadu waa sunnadii subxat aduxaa barqinka sunnadiisa asagoo tukanaya qatu weligay ma arag wa innii anugu laakiin caaishaa la usabixuha waan sunnaysanoo waan tukan sunnadii barqinka wa in kaana rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray layadacu alcamala khayr iyo taacu ka tegi jiray wahuwa yuxibu asagoo jecel an yacmala bihi inuu ku dhaqmo uu la yimaado taacadaas ayuu nabigu ka tegi jiray muxuu oga tegayaa khashyata baqid uu ka baqayo an yacmala bihi nnaasu dadku inay ku dhaqmaan oy la yimaadaan oy tukadaan fa yufradu calayhim lagu farad yeelo kadibna ay kari waayaan riwaayadii ibnu khusayme axmed wa kaana maa yuxibu an yukifa aw an yukhafifa can innaas nabiguna wuxuu aad u jeclaa oo danayn jiray ummadda inuu ka fudayo waajibaadkii faraaish oo intay kari waayeen aan lagu ciqaabin sida aqwaamtii inaga horraysay fardiyo badan intii la saaray bay marka gaasireen oy gebi dhaceen cuquubana ay muteen taasuu nabigu uga baqi jiray muslimiinta halkaa markuu hooyada waxay kuu tilmaamaysaa cilladii keentay suubanuhu inuu ka tago salaada duxada barqinka asagoo jecel inuu la yimaado ayuu kas ooga tagay asagoo ka baqaya in muslimiintu intay u bogaan oo la yimaadaan ilaahayna marka uu saaro ay kari waayaan ee ogama tegin inaysan sunno ahayn wuxuu oga tegey maanic maanicina nabigu hadduu dhintay waa la waayey meesha waa ka baxay macnahaas hooyada inoo tilmaamaysa waxaynu ku marray muwaطa'u maalik cabdurasaaq musanafkiisana ku jira inay odhan jirtay wallaahi low nushira lii abawaya ala tarkihinna maa taraktuha haddii labadii aabbo ee dhashay abubakar iyo umuruum ruuma laii soo bixinaya oo la yidhaha caaishoy ma daynaysaa duxada ma ka tegaysaa maxay ahayd caaisho hooyadeed maxay ahayd umuruumaan miyay ahayd mise umuruum bay ahayd dhib ma laha umuruumaan haddii la yidhahda tiri caaishoy salaad duxada ma dayn waxaa laguu soo bixin aabbaha iyo abubakar iyo hooyada baa la soo noolayne dayn maayay tidhi idan inay say u adag tahay duxada u aragtan hooyada agteeda ugu adag tahay salaad aad u adag inay tahay ayib muwaطu maali baad ku soo marteen low nushira li abawaaya ma taraktuhuna wma taraktuha xadaثna shaym bn faruuka xadaثna cabdاlwaariث bnu saciid xadaثna yaziid yacni arishk arishk waa soo maro waa garhweyn nin aad u garhweyn buu ahaa marka waa kaiiru lixya ayaa rishkiga laga wadaa nin aad u garhweyn oo inaga soo maray min cajaa'ibihi garhkiisa intuu galay hingaralle ama dibqallooc waxaa loo yaqaana dadka qaarkoodna ay yidhaahdaan haraan la yidhaahdo baa ku dhex baktay intuu meeluu ka maro waaye yuu dhex baktay naqaskii baa ku dhegay maalmaha la arkay isagoo hingaralaw inuu meyd garhkiisa ugu dhex jiro markuu seexanaya mararka qaarkood saan cayayaanka oga gelin ama lagaga tumanin jawaan buu gashan jiray yarkao dhan intuu qabto yuu qandi gelin jiray qariira markaasuu is agdhigi jiray marka uu faraska saaran yaha dabaysha ka hor timaadana dhabarku ka dhici jiray qaybna xagga aadi jirteen qaybna xagga markaasa la kala garan waa jiray waxaan ma garbaa mise waa timo dheer markna aad u garweyn buu ahaa laga wada dhib ma laha yaiid ibn abi yaziid baa la yidhahdaa yaziid ibn abi yaziid bint cabdillahi alcadawiya alcaabida gabadha caabidda faqiyada caalimada ahayd way aad loo jeclaa annaha sa'alat waxay weydiisay caaishay weydiisay maxay weydiisay kam kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahi imisu yusallii tukan jiray salaata ay min salaat duxa salaada barqinka imisa ragcadood buu nabigu ka tukan jiray qaalad hooyadan waxay tidhi arbaca rakacaatin afar ragcadood buu ka tukan jiray wayaziidu maa shaa mararka qaarkoodna intuu doono ku dari jiray afar laakiin waa tukan jiray intuu doonana waa ku dari jiray axaadiis horta israacinaynaa kadib baynu tilmaamaynaa xadaana muxamed muana abu muusa albasri bashaar bundar abu bakr qaala xadaana moxamed bn jacfar gundar xadaana shucb bn xajaaj an yaziid bn abi yaziid arishki can yaziid bn abi yaziid arishki wadaadka haddaad marayseen way marka cabdulwaari buu mutaabacaynaya shucbi bihada lisnaadi sanadkaad soo marteenee haddee mucaada can caaisha ahaa weeye milahu asagoo kaluu noo tabiyey shucbe wa qaala shucba wuxuu yidhi markuu warinaya xadiidkiisa asagu yaziidu maa sha allah riwaayadii maxay ahayd cabdulwaari yaziidu maa shaaa faqad riwaayada shucbana allah bisay ku dartay intaasuu muslim kala soocaya waxa uu kaga fiican yaha wey sheekhiisii bukhaari cinaayatuhu fi اlasaniidi wاlmutuuni waa isku mid laakiin bukhaari cinaayatuhu waa fi اlasaniidi wa fi اlfiqhiyaat alfaadiy hawlahaasoo kuma mashquulahayo saa darteed axaadiistiis waxaa ku badan riwaaya bilmacna waxadaanii yaxya bn xabiib alxaariiyu saa darteed bay dhaheen almaqaariba walandalusiyiin ee muxadiiinta ah markaad rabta xadiidka lafdigiisa inaad saxeenka u tiiriso muslim lafdigiisaad qaadanaysa lafdiga markaad rabta inaad saxeenka u tiiriso lafdiga muslim baad qaadan markaasaad u tiirinaysaa bukhaari iyo muslimba لأنa cinaayata muslim fi اlalfaad way ka duwan tahay wadaadaha kale ilaa laga wariyey inuu qabay أnnahu laa tajuuز الriwaayaة bاlmacna laga wariyey mase qabeen laakiin dadaal dheeradan buu samayn jiray xadana khalid bn xariث اlhujaymi can saciid bn caruubata xadana qataada bn dxamat الsaduusi can mucaadaةa alcadawiya qataadada wuxuu mutaabacaynaya wadaadii wadaadkii ahaa yaziid الrishki shucbana wuxuu mutaabaceeyey wadaadkii cabdulwaari ahaa hawshaas muslim danbuu ka leeyahay lanna xadiidka waa laisku haysta hawlu og yahay buu rabaa inuu meesha ka saaro ana mucaadata alcadawiya taxadaathum mucaada alcadawiya bint cabdilaah baa waxay u sheegtay qataadi iyo jamaacadii la socotay can caaisha oga tabisay qaalad caaisho waxay tidhi kaana rasuul lah yusalli duxaa arbacan salaada barqinka nabiga afar buu ka tukan jiray wayaziidu maa sha allah intuu rabbi doonana waa ku dari jiray waxadaana isxaaq bn ibrahim alxandali isxaaq bn rahuya wey wabnu bashaar bundar jamiican can mucaad bni hishaamin qaala xadaanii abi abi hishaam bn cabdillahi dastawaa'i can qataada alطabaqa اlأuulى min asxaabi qataada uu doorta muslim abat الnaasi fi qataada waa raggan labadu isdaba dhigay saciid nabi caruube iyo hishaam wuxuu u doortay buu qabaa macmar baa wariyey xadiidka can qataada uu ka tegey riwaayatu macmar lianna macmar waa daciifun fi qataada madaaru lxadiidi riwaayadan dambe ee qataada warinayo saddexda wadaad baa ka qaata macmar can qataada hishaam adastawaayi can qataada saciid nabi caruubata can qataada saciidna waxaa la yidhaha wa abat الnaasi fi qataada wadaadda idlaaqeenba min abatan xataa way diideen wa abat الnaasi bay qabaan saa darteed buu hishaam uga hormariyey asaga saciid buu ku bilaabay hishaam iyo saciidba waa min aلطabqa اlأuulى min asxaabi qataada hase ahaatee waxaa loo badan yahy inuu saciid ku xoog badan yahay fii qataada hishaam idan wuu isdaba dhigaa muslim marka walaha wuu la socdaa ooma baahno in meel wax loogu qorqoro fadhi buu ku bartay iyo mujaalaso iyo طalab buu ku bartay طيب xدثنا أbي عن qتاaدة بhda الإسناaد مثله أي مثل xadيiث سعيid بن cروبة وxadثنا محمد bas intayna xadiidka caaisha ka tegin imaamku xadiiu caaishu ku bilaabay lilixtijaaji walictimaadi calayhi idan wuxuuna u xujaysanayaa salaatu duxaa salaada barqinku inay tahay sunna uu nabigu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam afar ragcadoodna uu ka tukan jiray mararna uu ka tegi jiray mararna uu kordhin jiray oo ka badan jiray ah oo toddoba xadiid marka riwaayadka la kala duduwo yuu imaamku baabka ku keeni doonaa insha allahu tacaala xadiidka u yar waa laba ragcadood buu sheegay laba ragcadood waa xadiiu caaisha riwaayadtiisa oo inu tilmaano cinda axmedin wabni khusayma iyo xadiiu abi hurayra inuu laba ragcadood tukan jiray bay sheegeen xadiiu abi dar baa asagu ku tigtiisan doono oo sheegi duba ragcataan inuu nabigu ka tukan jiray arbacu rakacaati nabigu inuu tukan jiray xadiiu caaishad kumartan ayaduna sideed ragcadood inuu nabigu ka tukan jiray xadiiu ummuhaani bint abi aalib baynu ku gaari doonnaa lix ragcadood inuu tukan jiray khaariji saxiixayn baa lagu wariyey laakiin saxiixaynka kuma jirto lix ragcadood inta ugu badan la wariyey khaariji saxiixayn waa labiyo toban ragcadood laba ragcadood afar iyo siddeed saddexdaa riwaayo waxay ku jiraan fi saxiixayn lixda ragcadood khaarija saxiixayn baynu ku maray bacdu sunan iyo kutubta kalea wariya labiyo tobankuna iyadna kutubta kalea wariya labiyo toban baa ugu badan labiyo toban ragcadood baa ugu badan intii la wariyey weliba dacfi ku jiro ee laga wariyay salaatu duxa salaatu barqin bacdu salaf boqol bay tukan jireen mararka qaarkood miata ragca min adduxa labadiibaaba laisku kari la'yahay boqol ragcadood yaa tukanaya waxaa weyn ilaahay u xidxidhan oo u soo diyaargaroobay inuu miisaanka buuxsado way hawshiisi xadiidka marka caaisho markaynu ka tagno ragcaadka la wariyey labo afar lix sideed labiyo toban intuba waa mashruuco waxaana kugu fiican inaad ku gaabsato maa warada fi saxiixayni laba ragcadood afar sideed waana sunna mu'akada sunna mu'akada sida adiladu tilmaami doonto saan loo moodin marka farad aysan u noqonin buu nabigu oga tegtegi jiray caaishana kuu tilmaanta iyadaa kuu sheegtay iyadana waxay ku tidhi anugu ma daynayo xataa haddii waalidkay lagu xidho soo noolayntooda kama tegahayo idan waa hawl aad adag marka lagu dadaalo barako badan bay leedahay reerkay barakaysaa irsaaqaday furtaa dunuubtaa lagu dejiyaa sadaqa jirkaada weeye salaad hawlo badan qabata weeye salaat lawaabiina xiina tarmud lfisalla waynu gaari doonnaa nirguhu xilligay caagubyoodaan ayaa la rabaa in laad tukato sunnatu shuruuqa iyo ayada waa in la kala sooco xilliga barqanka fiican la gaadho aad la tukadaa la doonaya hooyo xadiidkeedu iskama hor imanayo marka la eego nabigu ma tukan jira mayay jirin inuu safar ka soo gala mooye nabigu ma tukan jiray maya inuu safar ka soo gala mooye fa yusalliya ragcatayn bay tidhi idan hawshaa diidada horaa waxay ku xambaara culummadu jumhuur ahlicilmi oo sida raajixa ah dawaamkay diidan tahay waxay anfinayso ma tukan jiray ay maa yaduumu calayha kaana laa yaduumu ma joogtayn jirin bay ka wadaa adiladana asiras ibnu khusayma isagaa ku xambaaray ibnu xibbaan bayha asagu uu sharxay sunanku bawsha ku sarxay xadiidkeedana tusahaya oo sababku nabigu u joogteen waaye ku fasirta maxay ku tidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka tegi jiray camaluu jecel yahay inuu la yimaaduu ka tegi jiray baqiduu ka baqayo amaa muslimiinta ilaahay ku farad yeelaa waxaa la maraya ilaa waa zamanu altashriici waxyigii baa degaya axkaamtii baa la kala bedelayaa naasikh iyo mansuukh baa jiraya waa nabigu oga tegey jamaacadii salaad taraawix ooga tegey ama ummadda lagu farad yeelaa waagii muslimiintu markuu nabigu geeriyooday taraawiixdii jamaacay ku tukadeen duxaduna waa sidoo kale marbar buu nabigu tukan jiray bayaanan litashriic inuu caddeeyo inay sunno tahay mana joogtayn jirin baqiduu ka baqahayo ama muslimiinta lagu farad yeela intaad nooshahay hadduu suuban u xijaabto calayhi salaau wasalaam ma xugum dambeo la waajibin baa jira idan baqidu nabigu ka baqay meesha waa ka baxday yaan laga tegin saa darteed salafku badankood ma aysan ka tegi jirin saxaabada jumhuurtoona waa tukan jireen hooyadan caaisho iyo ibnu mascuud iyo ibnu cumar hooyadan caaisho warkeeda waan faanaya ibnu cumar ba wuxuu dhihi jiray waa bidco salaatulbarqiga in la tukado bidca weeye salafku waxay ku fasireen in jamaaca lagu tukaduu diidan yahay oo xilligiisi waxaa jiray qolyo khayrka aad u jecelo salaatubarqin bayba jamaacada hayaanba masaajidkay soo geli jamaacaba labi ulmaduurba maya maxay tahay waa salaatu barqin salaatuduxa wey taasuu ibnu cumar bidca ku tilmaamay caaishana riwaayada laga wariyay bidcada sheegtay waa ayada calaa dacfin fiiha way bidcay jiri laakiin muslimiintu bidca ka fiican lamaysan imanin bay jiri maxay u jeedaa waa albidca allugawiya ama bidca idaafiyo jamaacada lanno jamaacadu xilliga nebi maxamedna ma jirin xilliga kibaaru saxaabana ma jirin waa sunna mu'akada nin walba iskii ha u tukada laakiin in jamaaca lagu xidho waa hawl cusub ibnu cumar iyo hooyadan caaisha ibnu mascuud waxay inkireen sidaa weeye ayadaa kutusaysa ku tii ma bidca hooyadan waan laazimhayaa shay bidca ah hooyadan ku dhaaran inay laasimayso oo xataa haddii lagu xidho soo noolaynta waalidkeed aysan ka tegayn abadan maanici bayna kuu sheegta nabigu uusan u joogtayn jirinoo nabigu layadacu alcamala wahuwa yuxibu an yamala bi khashyata an yacmala annaasu fayufrada calayhim intaalkaasaynu kaga tegina oo xadiidka hooyadan iskama hor imanayo howsha inaad fahanteen baan filaya wadaadka qataada la yidhaahdo iyo ninka la yidhaahdo macmar iyo mucaada iyo um اlmubaarak ibnu fadala afartaasaa saddexdaasa xadiidka isla wariya oo waxa hooyadan ka qaata waxaa weeye waa mucaada xadiidkan dambe mucaadaa ka qaadata waxaana marka ka qaata iyada qataade iyo ninkii la odhan jiray qataade iyo umulmubaarak ibnu fadaala labadaa wadaade kale ku mutaabaceeyey umulmubaarak ibnu fadaala muslim waa ka tegey wuxuu ku gaabsaday ariiqa qataade ee mutaabacaynaya yaziid arishki mutaabacaynaya ariiqana wuu xoojiyo asaxu uruq buu ku keenay xadiidkan dambe ee mucaada can caaisha ah iyo xadiidka curwa can caaisha ayaa xoogow khilaaf ka jira cillo uu daqiiqa jiddan oo xataa daaraqudna uusan tilmaamin oo qolihii muslim qodqodi jira aysan tilmaamin oo shuraaxdu aysan u bixin baa xadiidka ku jira axmedna xambal ayaa iska laadiyey xadiidkan dambe caaishaan weydiiyey nabigu ma tukan jiray salaatu duxahaa arbacan wayaziidu maa shaa allah xadiidkan mucaadada dambe si cad buu oga hor imanayaa cinda axmed bn xambal xadiidkii hore zuhri can curwata can caaisha oo ahaa maa ra'aytu rasuula اllahi sal lay salam yusallii subxata duxaa qat wa inii la usabixuha curwana waxaa la og yahay inuu yahay wiilay caaisho u tahay habaryar wa aclamu اnnaasi bixadiii ummihi wa khaalatihi asna wuxuu yidhi hooyadan sidaasay tidhi xadiidka mucaadee sheegaya caaisha inay tidhi nabigu wuxuu tukan jiray salaatu barqin afar ragcadood ilaa wixii ka badanna waa ku dari jiray markuu ilaahay doono ama suubanuu doono wayaziidu maa shaaa intuu nabigu doono wey waa riwaayada hore darashki wayaziidu maa shaaa allahna riwaayada waxay noqotay cafwan riwaayadii cabdulwaari baa sidaa ahayd tii marka shucbana maa sha allah shaaa faacilkeeda allay ka dhigtay to horena nabiga ayay u eg tahay haddaan laba riwaaya isku fasirana labaduba waxaan ka dhigaynaa allah baynu ka dhigaynaa ciladaasu axmed midacsanaya walihaada xadiidka qaybta hore ee ariiqa curwa ama ariiqu zuuri can curwa can caaisha waa muharajun fi saxiixayn ariiqan dambe ee mucaada can caaishana buhaari waa ka tegey bukhaari muslim baa la tafaruday bihi muslimun shaafici warkaasuu ogyahy axmed iska laalaadsha muslim warka wuu ka warqabaa laakiin dhagjala ooma siinin saa darteed xadiiu wuxuu doortay asaxu طariiqin lilxadiiث oo ariiqu yaziid الrashki mutaabacatan liqataada qataada mutaabice yaziid الrashki yaziid rashki buu ku bilaabay can mucaada qataadana waa mutaabic ooga dhig waa isku xoojiye ariiqa qataada oo war ku jiraan labadii ariiqa ugu xugmid buu ka keenay axmedow maxaad qoonsatay axmed wuxuu yidhi xadiidkan mucaada wuxuu ka hor imanayaa xadiiu curwa waan wada soconnaa markaasuu wuxuu yidhi aafaduna waxaa la yimid yaziid arifki yaziid arifki waa nin xaafida oo jabal oo iqaa min rijaali saxiix laakiin asagu madaxa oogu duubay dhibkii meesha ka dhacay casaba aljinaayata calaa ra'si yaziid arifki alimaam albukhaari kitaabkiisa taarikh اlawsat hawshaasuu keenay أحمد buu hilfaa u qaaday naqdiga bukhaari markaan arkay axmed uu naqdinayo aad baan u farxay hal sax ka badan baan farxsanaa saan u farxay haddaad ogaan lahaydeen wadaadu caawa casharka akhrinayne farxaddii sii wad baad dhihi lahaydeen le'anno ninka xadiidka ku dhegay nin sahlan maaha waa ninkee abu axmed ibn muxamed ibn xambal الshaybaani imaami ahli الsunnati wاljamaaca وأئmaة الxadiiث الkibaar muctadil fi الnaqdi والtacliil wa fi الrijaal weeye meel walba nin dhammaystiran weeye marka waa in loo helo nin weyn oo yidhaahda axmedow waad fiican tahaye laakiin hadda way kaa hoos baxday bukhaari baa ilaahay iskhiray waxaa iiga daranoo haddee farax badan iga keenay ibnu rajab oo imtixaan kale ah yaa cilalkiisa sharcu cila tirmidi qaacidada u dambaysu xadiidka misaal looga dhigay wuxuu uhi qaacidatun hee qad yurwى can الصaxaabati khilaafa maa صaxa canhum hadii qaacida qabso wa min dalika axaadii markaasuu tiriyey xadiidkanu kii labaad ka dhigay axmed baa inkiray buu i ibn cabdilbar baa inkiray wa abubakr aram waayruhum ayrka horta ma arag laakiin saddexda wadaada uu sheega waa arkay ibnu rajab iyo axmedoo israacay so howl culus ma aha wax kaa dhiciya marka haddaad hesho inaad faraxdood bayraqdo soo wax meesha ku jira ma wadaaduu markay masale ku istaagto si fiican ilaahay oga fujiyo bayraq ma ah hataa way buranburaan warka joojiya soodmada ima sheeg ibnu xasm oo intii la caydhsaday dal iyo dibadba laga bixiyey oo andalus cidhafkeeda meel bad a ah ku dhuumanaya oo la qarinayo yaa habeenkiisu u fikirahaya ilaah u baryahaya masale labaatan sana ku taagnayd ba u furantay habeenkaa u fikirahaya wadaadkii martigeliye qarinahayey oo wadaadkii warka badboodahaya cirka u boodi oo agga u boodi oo bayra ahay warwaasidma walata wadaadkii buu qabtay wuxuu maxaa shaqo kugu dhacay wuxuu labaatan sana masale igu taagnay yaa fikirka caawi aan ilaahay bari rabbi ii furay hadda waa ninkii la soo cari dawladdu ay raadinayso ciidan baa goobaya in la gowraco wadaad baa meel ku qaranhaya cidhifka andalus ku dhuumanaya wuu isiloobay inuu ahaa in la daba taagan yahay oo uu isqarinayo oo xataa wadaadkan qaranhaya haddii la ogaado la waayahayo wuxo dhan waa iloobay marka bayraqaa la yaabina hawsha ayadaa ah la yaabina axmed marka yaziid ayuu ku dhegay bukhaari hadalkiisa ku dul arinaya bukhaari hadalkiisu wuxuu ahaa wa qaala yaziid arishki wa qataada can mucaadata can caaisha kaana nebiyu sal ly يصلي الضحى أربعا وحمل أحمد بن حنبل على يزيد في هذا وليس عليه حمل bukhaari warkiisa waa cad yahay wuxuu ihi xadiidkan يزيد الرشك iyo qتاadة wariya kilahuma can mucaadaةa can caaئiشha can rasuل الlah صلى اه عليه وسلم أxmedna wuxuu kula kufay buu idhi يزيد الرشك walaysa عalayhi xaml markaasu wuxuu isnaadiyo sheegay xadiidka qataada xadaana qataada min ariiqayn min ariiqi hamaam ibnu yaxya alcawdi can qataada wa min ariiqi saciid bn cawruba huna can qataada meel buu saaray kadibna xadiidkan kaluu keenayee caaisho qudhigeed ay warisay min ariiqi curwa ah oo muxuu ahaa nabigu camaluu jecel yahay buu ka tegi jiray baqiduu ka baqaayo amaa muslimiinta lagu farad yeelaa aniguna waa tukanaya wuxuu bukhaari kuu leeyahay axmedow faqiibaad ahayde say kaaga hoos baxday caaisho nafigay anfiday salaada duxada nabi maxamed ay ka anfiday inay u jeeddo ma joogtayn jirin shay uu nabi maxamed weligii tukana oo ka tegi jiray kasna ooga tegay caaisha say u daa'imaysaa hadduusan nabigu duxada ooga tegin cillad jirta awgeed say caaisho u leedahay nabi maxamed camaluu jecelyay buu ka tegi jiray baqiduu ka baqahayo marka sanad ahaanna wuu u radiyey bukhaari abi abdaxmed fiq ahaanna wuu u radinaya oo ninka fiqih waxaa ku filan ee muxadidka inuu fahmo xadiidka hore maa ra'aytu rasuul اllahi sal ly slam yusallii subxata duxaa qad inuu ku xambaaro an yudaawima calayha lianna wa inii la usabixa wain kaana rasuul اllah oo caisha haddaad dhihi lahayd nabi maxamed wuxuu ka tegey hooye maxaa adigu kugu fakiiray waxay ku leedahay hee nabigu acmaaluu jecelya wuxuu oga tegi jiray ama ummadda lagu farad yeela waxaana ka mid a ah ashyaaduu jeclaa inuu tukado xaggana uu ka tega ama ummadda la saara waxaa ka mid a ah, tan aan tukanayo way hooyadan ku leedahay oo ah salaat duxa yani bukhaari warkiisa bannaanku yaalla maxaan yasiidda rashki loo saari karin xamli qataada mutaabaceeyey waa nin iqo jabala min rijaali saxiix wa taabacahu axfadu minhu oo qataad ah idan axmed hawshiis halkaas ku dhammaatay wa min almulaaxadaat ibnu rajab ma keenin naqdiga bukhaari lacalahu inuusa arag ba laga yaaba lann waa aamiin daqiiq ah kuma baraarugin kitaabku shibl xifdi ku yahay waxba uusan kadib ibnu rajab waa taarikh lkabiir taariikhu lkabiir hadalka bukhaariga ku jira ibnu rajab kaannahu inuu siduu faatixad u hayo wuu keenaa laakiin kitaabkan taarikhul awsadka ah qaab kale oo siiru u alifan yahay sida siiradii laakiin masaa'il cilala oo xadiia oo daba ku jira marka halkaas naqdiga bukhaari aad buu fiican yahay saa darteed bukhaari ra'yigiisa la qabaa xufaadda badankood waxaa ku tegay ibnu xibbaan ibnu khusayma daara oo isagun intuu keenay waxba cil ku cilayn xadiitan sunankiisa intuu ku keenay bayhaqi oo isaguna sheegay inaan xadiitan wax tacaarud ka dhaxaynin kulli xufaadda halkaasay mareen abubakr aram waxba ma soo kordhinin ragii axmed muu soo guuriy kliya isagu marka waba la sheegi maayo ibn cabdilbar baa ii soo asna waxba ku yeeli maayo oo wuxuu ku dhegay riwaayadii macmar riwaayatu macmar can qataaduu ku dhegay inaad fahanteen baan u malayn hadalkiisi baa idinku akhrinhaya wuxuu idhi waqad ruwiya can caaishata fii salaati اduxى xadiiث munkar rawaahu macmar can qataada can mucaad can caaisha ad fahamteen waxbaa danna kama heli maayo lanna waa sax waa munkar xadiiu macmarin can qataada waa munkar cinda alxufaad isagaa sheegay ibnu rajab baa sheegay daara qudni baa sheegay xufaad o dhan baa caddeeya lanna macmar isagoo aad u da'yar ayuu la kulmay qataada waxbadana kamuusa qoranin kaana yarwi can xifdihi calaa sigari sinihi cinda taxamuli fakaana yaha saa darteed waxay dhaheen wa macmarun calaa imaamatihi wa jalaalatihi daciifun fii xadiii qataada iska daa marka ibn cabdilbar halkaasoo soo aad kaga badbaada axmedna bukhaari baa ilah nagaga qabtay maxaa inoo soo hadhay cilla ay dhici karto axmed inuu haddana cuskado oo ah wadaadka mutacanidkaabaa sheegay yaxya ibn saciid alqaطaan wuxuu idhi qataada lam yasmac min mucaada maad fahanteen warkaas qataada lam yasmac min mucaada axmedna fii riwaayat اlmaymuuni cabdilmalik ibn xamiid almaymuuni wuxuu ku yidhi yaquuluuna ana qataada lam yasmac min mucaada idan axmedu inuusan ku qanacsanayn yaquuluun qultu buu dhihi lahaa anaa leh haddaad amed yaquuluuna ku leh ma ku qanacsan warkaa asagaa waa adoo yidhi hebel hawshaa ka warran baa lagu yidhi waxaa la sheegaa baad tidhi waxaa la sheega markaad waxaa la sheegaa leeda waad iska fogaynaysa a anugu ma dhihine waxaa la sheegaa axmed ninku buu le waxaa la sheegaa waa asaga saaxiibkii sheekhiisi wey kuma qanacsanaan hawsha ayada maxaa yeelay samaacu qataada can mucaada waa fi saxiixayn xadiidka ad taqaanina caankaad ku marteen axaruuriyatun anta ma garanaysaa ninka wariya fi lbukhaari waa kuma bitaxdiid ku wariya waa qataade xadiidkan khabaru saxiinaya hooyadan caaisha ti la yidhi salaadda ma qadayn jirteen ay ku tii mucaaday ku tiri axruuriyatu anti wadaadka wariye bitaxdiid fii saxiix albukhaari waa waa qataado qudhigiisa hunaa muslim muxuu ku yidhi markuu warinayo u fiirsada xadaanaa qataada ana mucaadata xadatathum xadaathum xadaathum التصريح بالتحديث وفي مسند أحمد والنسائي ونku maray وفي مسلم xadيiث kaleo في صحيiن oo bukhaariي مسلم wariyaanna wuu ku jiraa laba kalena waa ku jiraa saa darteed wax ku raacay ninka la yidhaahdo qaطaan ma jiraan lanna waa iska tacanud walidaalika bukhaariya hayrkii dhegi jala qomaysin hawsha iyada ah xufaad o dhan axmedna waa nafs shay marka qadiyadaas xadiidkaas difaaciisaas waa laazin muslim iyo saxeenka ma fiicno in la qodqodo haddii xikmada uu ka hadlay abu daawud la fahmi lahaa qolyahan baryahan iska dhiga fadhiga xadiidka inay yaqaanaan ee ku foofay saxeenka waa laga nasan lahaa risaalata abi daawud ahli marka muxuu ku yidhi fanniga cilalka iyo tacyiil axaadiii wاlmutuun caamada iyo caama u la dhex dhiga ma wanaagsan buui loomana sheego maxaa yeelay xadiika cilaan ciwaay waagdan wa ka sheegnayaan buui axaadiioo dhanba waa cilmu khaasa buui alabe iyo dad culamo ka wada hadla laakiin kii xoogoo in yar bartaba hadduu twitterka noo soo dhigo xadiidka waa macluul telegramka facebookga rasaa'il baan ka qoray hawshan daaraqudni aniga ku dhibsaday wey daaraqudni hawlo badan noo qaban lahaa waa faaweyn tafsiir buu noo qori lahaa fiqi buu noo qori lahaa kutub xadiid oo saxiixaynkaoo kaleu noo qori karay markaasuu wuxuu shaqo ka dhigtay bukhaariya muslim dhowr kitaab buu ka leeyahay labada wadaad kutubtooda saddex risaaluu ka leeyahay atatabc waalilzaamaat mid bukhaari ku saabsan risaalo muslim gooni oo ugu saabsan idan waagi dambe waxaa ku aafoobay kuwa hadda joogoo badankood khayr daran ama zanaadiqaba ah marka cilmiga khaaska ee caamadu ay ku aafoobayso lama dhexdhigo bulshaweynta ibnu rajab markuu hawshaa keenay wuu sharxay aakhir cilalkiisuu ku keenay ha ka faa'idaystay baa jira bura aafeeyey abulcaliy eh, xusein alkarabisi buu keenay muctasile ka faa'idaystay buu keenay ninkii shaydaanka abulqaasim alkacbi kitaabkiisa mabuuc hadda mujaladka eh, kitaabu qabuul ahbaar buu qoray markaasuu muxadiin o dhan eber ka dhigay macal saxaaba ku soo daray waxaad wadaanba waxba kama jiraan buuri annaga caqliga naga dhegaysa waxaan diin mee buuri wuxuu ka faa'iidaystay kitaabuu qoray karaabiisu akhbaaru mudallisiin la yidhaahdo axmed baa kitaabka loo keena wuu furiye wuxuu yidhi karaabiisi shaydaaneed waxaa ka midaba ah cilooyin iyo aafooyin aysan ka warqabin iyo xujaj aysan heli lahayn ahlubidaca ayuu tusay buuri in lagala doodana wakhti qaadanaysa war dadka shayaadiintan diindoonka ahayn ee shay walba meesha xun ka ursanaya yaan la tusin daldalool yaan la tusin waxay dhaheen qolyihii geellayda mise looley ahaayeen sacdiidanee maqaarka meel doleelka doleelka ma waay meehayd iyo meelo ka ursada miyaad dhihi jirteen war sheega raggii looda dhaqan jiray geelu miyuu ahaa adu waa isku midunaad ah, ilasankay saaree meelay ku ursato hadday aragtay qoonsato bif waa boodaysa caanino ay kuu diidi waa lagu kala tegay marka ka ilaaliya in laga ilaaliyay ahayd xadiidka marka ma aha inaan idinku baraarujiye maadaama ibn rajab oo kitaab dhanba ku qoran aan arkay baan yaan yaan isku dayay bal inaan aan wixii ku jira idinla wadaagay insha allah dhib ma laha hadalka bukhaari waxaad ka muraajacayn kartaan taarikh ulawsat mujalladka labaad cafan ibn rajabkiisana mujalladka labaad sideed boqol iyo afar baad ka fiirin kartaan hadalkan cabdilbar tamhiidkiisuu ku jiraa maana soo qorin safxadiisa tamhiidka ka fiiriya markaad maraysaan sunanka iyo duxada aad idan sunnadaasi waa sunno sugan saxaabadu ay tukan jireen axaadiisuna ay ku asaxday xadiidkuna waa saxiix laa cilata lahu maxaa uu shaahid oo makhraati ah hadduu bilaabay xadana mxamed muana bnbashiir qaale xadaana mxamed jacfar qunt xadana shucbat an cafwan can camr bn murat alhamdani can cabdiraxmaan bn leyla alansaari qaal ma ahbarani axadun axad iima sheegin annahu ra'aa inuu arkay annabiya suubanaha sal lay wasalam yusalii asagoo tukanay adduxa salaada barqin ilaa ummu haani faakhita magaceeda la yidhaahdaa ummu haani bint abi aalib cali bay isku abba yihiin ayadaa ii sheegtay halla iska ogaado oo hooyadan caaisho waxyaaba badan bay tiraa nabiga kuma arag waana garteed maxaa yeelay sagaalkii maalmood yay hal nabiga mudan jirtay sagaal maalmood yay maalin ku inta badanna salaatu barqin nabiga guriga asagoo ka maqan buu tukan jira ama safar ama masaajidka jira ama magaalada jira oo xilligaa barqinkubu nabigu tukan jiray xilligsan guriga salaadahay ogaan karta hooyadan waxay ahaayeen salaadaha habeenka dhaca ayada uu aabba hawlahaas howlahaas iyo ummahaat اlmu'miniin salaadaha safarka xilligu nabigu maqan yahay saxaabada kale aad u warin jiray usbuucii dhanaame ee waa beri sagaal beri bay maalin ku lahayd salaadduna salaad habeen maa waa salaad barqan kulu dhacda hooyada marka inay in badan aysan arag way badan tahay way badantah nabiguna intuu noolaa ma joogtayn jirin makhaafata an yuftarada cala اnnaas intaasoo cillaa iskugu jirta inay yaraato marka aragtideedu waa laazim umuhani baa marka inoo warinaysa fainaha umuhani xadat waxay sheegtay ana اnabiy sal ly slam dakhala inuu galay beytaha gurigeediibuu galay yowma fatxi makka maalinkii maka nabigu uu furtay buu guriga soo galay umuhani fasallaa nabigu wuxuu tukaday amaaniya rakacaatin sideed ragcadood maa ra'aytu ma arag bay tidhi sallaa salaatan isagoo weligii salaad tukaday akhafa ka fudud minha min salaat اduxaa hayra hase yeeshee annahu kaana yutimu اrukuuca wاsujuud hase yeeshee rukuucda iyo sujuudda nabigu waa dhammaystirayey walam yadkur ibnu bashaar muusan sheegin fii xadiiثihi qowlah weedhiisa qatu layla laba sheekh buu isku qabtay soo ma ahayn ibnu bashaari wuxuu isku qabtay muana lafdigii buu raba inuu kala duwo qatu muusan dhihin buu hi abubakar E, ibnu bashaar bundaar muusan dhihin wadaadka kalaa yidhi saa darteed axmed waxaa ka sugay inuu yidhi uun tirmidi ku maray asaxu xadiiin fii salaati اduxa wa xadiiu muhani ma haysaan ila xadiikii curwa inuu un sugayninba asagu ka fahmay xadiidkan laakiin umuhani meel laga gala ma wuxuu idhi asaxu xadiiin fii salaati اduxa xadiiu umuhani oo xadiidka haysaan ah almihim hooyadan caaisha nabigu inuu tukan jiray soo warisay laakiin ariiqa asagoo ariiqu cileeyey ariiqu cileeyey weeye xadiidka hore curwana muusan ka fahmin nabigu inuu tukan jiray laakiin uusan joogtayn jirin muusan ka fahmin waata bukhaari uu ku naqdiyey aan iskaga tagno وxadثnي xrmلة بن يحيى التuجيبي ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن شهاب الزهري قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث وهذا من دقة مسلم أفقبات baa la yidhaahdaa wadaad kan ibn cabdillah bn xaarita ya waxaa la isku hayaa ma cubaydillahi bn xaari baa mise waa cabdullahi bn xaari labadaa midna isaada u jism maxaad dhihi kartaa xadaanii ibn cabdillahi bn xaari ibni cabdilaahi markaad tidhaahdo cubaydilaahi bni cabdilaahi bni xaritan waa noqon karaa cabdulaahi bni cabdilaahi bni xaritan waa noqon karaa ninku waa cubaydillaah ama waa cabdulaah aabbahood aabbihiina cabdulaahi wey cabdalla cabdalla wey ninku ma cabdalla cabdalla mise waa cubaydillahi bni cabdalla muslim labadaa markuu arkay in ay tarjiix u baahantah muxuu ku gaabsaday ibnu cabdilaahi bni xaaris hadday raajix noqoto cubaydillaah waa nabadiiyo caano hadduu cabdulaahi raajix noqdona waa nabadiy anuu ibni baan idhi maanaanku uhi cubaydilah buu muslim ku leeha waad fahanteen baan u malaynaya alraajixu fi xadiiina waxaa weeye wadaadku waa cabdullaahi almukabar walaysa almusaqar in la yidhaahdo cubaydillaah wadaad baa ku khaldamay aan laga dhagaysanin oo riwaaya ibni wahab wey waa riwaaya ibni wahab waa riwaaya waa ibn wahab baa cabdulaahi cubaydillah yidhaahda xadiikan wuxuu ka wariyey muslim min ariiqi cabdullah bn eh, wahab wuxuuna og yahay muslim cabdullah bn wahab inuu ku khaldamay fi lismi oo meesha cabdulaahi laga raba uu yidhi cubaydillaah see rabaa marka in kitaabka loo ila saxiixa laga ilaaliyo laxniga iyo dhiigiyo baaldhiigga laga ilaaliyo ibni waa in loo bedelo maad fahanteen hawsha ayadaa saasuu muslim rabaa ayb lay bnu sacdi jamac min xufaad baa cabdulaahi bni cabdulaahi ka dhigay wahaalaf ibnu wahab faqaala cubaydallah wahuwa khaطaun muslim wuxuu kaga afgobaadsaday ibna cabdilahi buu kaga baxay khadka asaga ah wadaadka sidaa u ilaalinaya waa la raba inu yidhahdo xay daciifuu saxiix yeelay xay daciifuu dhex dhigay kitaabkiisii awooddu u badna intuu bixiyey yuu culamaau casri u bandhigay kitaabka fasaxaxuuhu qalinkay ku duugeen wixii dambe gadaal ka yimaada ama iska dhagatir ama san oo la soo dagaalama oo la dagaalan waxu dhaxay maad warku waa intaa hmm? lama dhihka waa la yaqaanaa ibnigiisa wiilasha cabdullahi ibn xaarit waa la yaqaanaa buha ma jiro ayib wayna iman doontaa insha allah aan iskaga tago xadaanii ibnu cabdillaahi bn xaarit wa huwa cabdullahi bnu xaarit iyo cabdulahi bn cabdillahi bn xaari bni nawfal weeye anna abaahu aabbihi cabdulahi bn xaari bni nawfala qaala wuxuu idhi sa'altu waan weydiiyey wa xarastu waana ku dadaa fi su'aal calaa an ajida inaan helo axadan ruux oo min annaasi aadamaha ka midoo yukhbirnu ii sheega anna rasul la sal ly slam yusabaxa subxata duxa salaada duxada nabigu inuu tukaday bimacnaa inuu joogteeyey ama uu tukaday asalkeeda horaba falam ajid ma arag axadan yuxadiunii dalika hayra ana umma haani'in umhani ayadu binta abi aalib ad ahbaratni waxay ii sheegtay ana rasul lah sal lay slam ataa inuu yimid bacda ma irtafaca annahaaru maalinku intuu dheeraday kadib buu yimid oo barqinkuu la gaadhay yowma alfatxi maalinkii furashada fa utiya waxaa nabiga loo keenay biawbin maro weyn baa la keenay fasutira calayh waa lagu asturay maro weyn baa saa qabtay dhankaasu nabigu ka maray fakhtasala waa maydhay uma qaama waa istaago farakaca amaaniya rakcaatin sideed ragcadood buu tukaday laa adri garan maayo aqiyaamuhu fiiha awal ma istaagga nabigaa dheeraa intuu qur-aanka ahrinaya am rukuucuhu awal am sujuuduhu awal ma sujuuddaa dheereed ma rukuucdaa dheeray sida la ogyahayna istaagga nabi maxamedi calayh salaat wasalaam iyo rukuucdiisu iyo sujuuddiisu isku beegnaayeen sujuuddaa u yarayd rukuucdaa ka dheerayd qiyaamkaa ka dheeraa ma nabigu qiyaamka hadduu ee aad u dheer yahay rukuucuna waa ku dhowaan jirtay sujuudduna waa ka sii hoosayn jirtay kullu daalika kaa dhammaantii minhu min rasuulilaahi mutaqaaribu waa isku dhowaa qaalad waxay tidhi falam arahu nabiga ma arag sabbaxa asagoo sunnaystay basaatu barqin qablu maalinkaa ka hor fatxi makka iyo walaa bacdu kadiba hooyadan caaisha soo sheegtay nabigu tukan jiray afar tukan jiray hadduu doonana ka badin jiray qaala muraadiyu wuxuu yidhi maxamed bin can yuunus walam yaqul ahbaranii muraadi wuxuu yidhi can yuunus masjid alayli buu yidhi ahbaranii waxaa yidhi wadaadkii xarmalo ahaabaa iska lafdiga ahbaranii ah ahbaranii yani yuunus xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin can abi الnadr wasmuhu salim bna abi umaya ana abaa murata wasmuhu yaziid mawla ummi haani abaa mura oo yaziid la yidhahdo oo addoonay xoraysay umahani ahaa binta abi aalib ahayd ahbarahu wuxuu u sheegay wadaadka hore ee abinadar ah anaha abamura samca inuu maqlay umahani buu maqlay binta abi aalib taquula iyadoo leh dahabtu ilaa rasuulilah rasuulka ilaahay baan aaday markuu maka furtay caamalfatxi sanadkii furashada fawajadtu waxaana yaqtasil asagoo qabaysanaya wa faatimatu ibnatuhu faaima tubnatuhu faaima gabadhiisa ahaydna tasturhu ay ku dalaalimaynayso ama ay ku asturayso biawbi mara indhahooda iyo ila meel bannaano nabigu ku qabaysanayey meesha ay timid waa meeshii quba weynoo looga dhisa nabigu dixdii ama meeshii biyomareenka aye alabaatix la odhan jiray makkata waadigan xagga mina ka yimaada ayaa ku soo daaca maka marka dix ballaaran oo qurux badan buu lahaa meeshaasa nabiga looga dhisto uu deganaa kadibna bannaankii buu nabiga ku qabaystay geedo fiican meesha ma lahayn dadkii xaggay ka jireen buu nabigu maro weyn gabadhiisi qaba ku yidhi faatima cawradana waa asturta kadib wuu qabaystay wuu isqaboojinayay janaabana kama qabaysanayninee qabow iyo isqaboojin buu nabigu u baahnaa qaala waxay tidhi fasallamtu nabigaan salaamay haddaan ummahaani ahay faqaala wuxuu uhi suubanuhu maradii weyne ka salaamaysa man haadihi waa tuma ruuxa i tani waa tuma qultu ummu haani bintu abi aalibin qaal nabi wuxuu ihi marxaban bi ummahaani ummahaanay soo dhowow marxaban ay sacatan baa wa raxban baa laka yani soo dhowow weeye haismartiyayni reerku waa reerkaadii falammaa faraqa nabigu markuu qabayska dhammaystay min usni uu ka farxasho uu dhammeeyey qaama waa istaagay fasallaa amaa rakcaatin sideed ragcadood buu tukaday multaxifan asagoo hulaabtay ama isku duuduubay fii awbin waaxidin hal maroo hal maruu jani qaarsaday intuu aggii agga isku dhaafiyey oo halkaa uu ka xidhay buu tukaday falama nsara markuu salaaddii ka qultu waxaan ya rasuul rasuulka ilaahyow zacama ibnu ummi inuu hooyahay wuxuu sheegay inuu hooyahay beeralxawsi baa la yidhaahdaa cali iyo ummahani waa isku aabbayo isku hooyo maysan dhihin zacama ibnu abi inuu hooyahay bay jiri markaaad rabto ruuxa inaad beer jilcisato xagga hooyaha la aadaa nabiyulaahi haaruun muxuu yidhi yabna umma laa taahud bilixyati yabna abi muxuu dhihi waay waa isku aabbi isku hooye hawlaha waa hooyadaa naxariistu ugu ogyahay ka jilcisan marka meesha jilcisan baad aadi odayga soo taagan waad kaga leexanaysa zacama ibnu ummi inuu hooyahay wuxuu sheegay nabi allow cali bn abi aalib ahaa annahu qaati inuu dilayo rajulan ajartu anu aan magangeliyey waa makaa la furtay gaala wakiil la quwaxa ilaahay uu jabiyey u ilma dhashay oo reer bani khusayme ahaa qoys reer bani khusayme dhashay laba marka dumaashiyaalkeed oo la fiijisanay cararkii carar hayeen ku soo carareen umuhanina magangelay bay haddii kale qolyihii qurayshada muhaajiriin iyo ansaar baana leefahaya buulkeedii bay salka u fadhiisteen aydna waa ku hagoogatay cali oo qamaamahaya ayaa soo galay oon seedi xeerinaynin ile seedigu gaalgiisa waaweyn weeye marka way soo dacwootay cid ka qaban kartoo nabiga ka ahay inuusan jirina way og tahay wuxuu sheegay annahu qaatilu inuu didilahayo rajulan ajartuu nin aan magan geliya labay ahaayeen fulaan ibnu hubayra hebel oo ina hubayra ah waa nin reer bani makhsuuma eh, wey oo iyadaa ay dumaashiyaalkeed ah faqaala rasuullah rasuulka ilahi wuxu uri sal ly slam wareegto madaxweyne qad ajarnaa waan magan gelinnay man ajarti yaa ummahani ummahaniya iyo axadkaad magangelisay waannu magangelinnay ama waa tawhiiq iyo adkayn magangelintii hore asaxday ee ka asaxday min ummi haani'in ama waa inshaau cahdin wadimmatin wa ammaan ama nabigaa curunhayo markaa bilaabaya labadaaba waa la sheegaa jumhuurtu waxay u badan yihin inuu yahay ta'kiid iyo taqriir oo haweenayda muslimadda ah way magan gelin kartaa fardi aw fardayn gaaladoo la bacsan bacsanhayo oo jabtay laba iyo saddex iyo afar ku soo cararta way magan gelin kartaa addoonka muslimkaa gelin kara adigaa gelin kara laakiin ummaddan ma magangelin kartid muslimiin baa duulay dowlad gaalay ku duuleen qabiil dhan bay ku duuleen waxaa tihi iska soo noqda reer hebel anaa magangeliyey miyaa lagaa dhegaysan wasiirkaan laga dhegaysanayn hawsha waxaa iska leh madaxweynaha haddii nin walba uu reer dhan ku fadhiisan karo jihaad ma jiraya haddee tacdiil baa dhici idan farda u fardayn almahani waxay tihi wadaalika duxan xilligaa nabigu uu tukanayay sideedda ragcadoodan u imid barqin bay ahayd wadaadda waxay yidhahdeen xadiidkaani umahani ay warisay looma daliishan karo salaada barqi inay sunno tahay salaadaa sideedda ragcadooda ee maalinka suubanu uu tukaday salaatu fatxin wa shukrin bay ahayd bay leeyihiin salaatu fatxin wa shukrin bay ahayd waxaa lagu looga jawaabay warkiina waxba kama jiraan meelo badan buu nabigu furtay oo libin ku geeraaray oo ilaahay u sujuuday weligiina isagu tukaday lama arag salaatu shukrin wa fatxin khaybar baa loo furay reer bani nadiir baa jabay xoolihii laga helay yuhuud meel laga helay ma jirto bani qunqac baa mawdku ka adeegay reer bani quraydaa kuwu gaardiyey idan intaasoo fatxi nabi maxamed uu tukaday salaadan salaad barqan weeye waad fahanteen bay la tahay saasay umhaani u daliishan jirta waa inay ku saxan tahay iyadaa ku saxan وxadaثnii xajaaج ibn yuusuf ibn shaacir الثaqفي xadaثna mucali bn asad alcami bahzi walaalkii wey xadaثna whayb bn khaalid albahli can jacfar bn mxamed jacfar الصaadiq ahlu beyt rasul can abi abi muxamed ibn cali moxamed albaqir abihida waa maxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn aalib can abi murata yaiid wadaalkeenu soo dhahaynay weeye soo odhanaynay mawla caqiin abi aalib oso innaga hadda soo marin mawla ummihani ummihani baa xoraysay asal ahaan laakiin walaalkeedu caqiil ibn abi aaliba ah ayuu gacanyaro u ahaan jiray la socon jiray la moodi jiray inuu yahay addoon markaasaa loo tiirin jiray marna asalkii baa laguu sheegay marna waa shuhradii muxuu caan ku ahaa mawla caqiil laakiin yaa xoreeyey bn abi aalibin can ummi hanin ana rasul sal slam sallaa fii beytiha nabigu gurigeeda buu ku tukaday caama alfatxi aban rakcaatin fii tobin waaxidin qad khaalafa asagoo nabigu isweydaariyey maradii bayna tarafay laba safiidood marada qaybaad halka ka toori qaybna xagganaad ka toori kadibna waxaad kuu geynaysaa halkaa qolii xaggii xag ka keeno meeshan ka xidhan way jiraan anugu waa laakiin ma aqaan halkan in laga xidho xaggan baan aqaanaa dhib malaa khaarij saxiixayn ku marray yusallimu bayna kulli ragcatayn siddeeddan ragcadood maxidhiidh bay ahaayeen oo hal atixiyaad leh mise ragcadda laba markuu tagay uu salaamo naqsanayay yusallimu bayna kulli ragcatayn laba ragcadood salaamo naqsi laba kale salaamo naqsi siddeeddan ragcadood oo uu afar goor ka salaamo naqsaday buu nabigu tukaday xaddaanaa cabdullahi bni muxamed bn asmaa adabci waa ibn juwayriya ibn akhi juwayr ninkii lo odhan mahdi wa huwa ibnu maymuun xadaana wasil mawla abi cuyaynata alأsdi can yaxya bni caqiil alkhusaaci can yaxya ibni yacmar albasri alqaysi can abi aswad adduali daali bni camr albasri can abi dar jundu bnu junaada waad garanaysa saxaabigaas can nabi sal slam annahu qaal nabigu wuxuu uhi yusbixu waxaa ku waabariisan calaa kulli sulaama sulaamo waa xubnaha u dhaxeeya kalagoysyada fartaas meeshay ka dhaqaaqayso iyo halkan inta udhaxaysa waa xubin la yidhaahdaa intaa waa xubin fartu markaad dhaqaajiso meeqo xubnood fartaa waa saddex xubnood qaybta hore iyo qaybtan dhex qaybtan sulaamo marka waa waa lafaha dhaadheer ee kalagoysyada leh yusbix wax ku waabarisa calaa kulli sulaama xubin walba oo min axadikum ka sadaqatun sadaqa laga rabaa min axadikum waad ka sifaynaysaa uun islaami baad ka sifayn dhib malaha fa kullu tasbiixatin subxaan allahi kasta sadaqatun sadaqay kuu noqon jidhkaadaad ka bixisay wa kullu taxmiidatin alxamdu lilahi kastana waxay kuu noqon sadaqatun wa kullu tahliilatin tawxiidsi kasta laa ilaaha ila allah sadaqatun bay kuu tahay wa kullu takbiiratin allahu akbarna sadaqatun jidhkaadaad ka sadaqaysatay wamru bilmacruuf wanaagoo dadka la farana sadaqatun wanahyun can ilmunkar xumuhoo dadka laga reebana sadaqatun wayujzii min dalika intaasba waxaa kaaga faydaad awoodi weydo haddaad tawxiidsigii iyo subxaanlaysigii iyo ilaahw la mahadiyo iyo dadku wanaagga la faro xumaha laga reeba aad awoodi weydaba waxaa kaaga filan ragcataay laba ragcadoodoo yarkachumaa min adduxaa barqinka aad tukanayso idan ragcati adduxaa waa wixii ugu yaraawe xadiidka abudar isagu marka wuxuu xoojiyey macaanidaad ku soo marteen fii xadiidi abi ummi hanin wa xadiidi ummina caaisha xadaana shayban bn faruuq xadaana cabdulwaari xadaana abutayaax wasmu yaziid bn xumayd waad garanaysaan xadaanii abu cumaan annahdiy wasmu cabdiraxmaan bn mallin mallin ama mullindhe ama ama millindhe labada minka waa inta waa la akhriyaaye waa mashhuuru bikunyatihi waa mukhadram nabigu nool ku soo gaadhay walam yarah lamuusa kulmin can hurata radi allahu tacaala canhu qaal awsaanii khaliilii shaahid saddexaad buu maraya xadiidka caaisha asal ahaa xadiiu maanin waa shaahid buu ahaa xadiidka abu darina shaahid saddexaad labaad buu ahaa kanna waa kii saddexaad awsaani khaliili saaxiibkay wuxuu ii dardaarmay khullada hadda uu sheeganaya sayidina abudar abu hurayra waxaa weeye xaggiisa wadaadka ama odayga ama xerowga ama aduu saaxiib waad ka dhigan kartaa dadkaad iska xijin kartaa adiga xaggaada oo dad kale saadan u jeclayn baad u jeclaan kartaa isagoo laga yaaba asaga xaggiisu ummadda inaad oo la siman tahay intaasu wax meesha yaalla abu hurayra asagaa nabiga saaxiib ka dhigtay laakiin nabigu ma dhihin abu hurayra saaxiibkay ah tuu nabigu diidanaa taas weeye kulligiin waad ii siman tihiin asxaabtaydii baad tihiin waa idan wada jeclahay ninkii laakiin waa la kala dadaal badnaa abubakar dadka nabiga oo lama sinnayn abubakar cumar oo lama sinnayn ayb awsaani khaliilii bialaain saddex buu ii dardaarma saaxiibkay nebi moxamed caleyh isalaat wasalaam bisiyaami alaaa ayaam saddex maalmood inaan soomo min kulli shahrin bil walba ma wanaagsan ninka ardayga ama muslimka ee ilaahay khayr ka doonaya bil inay dhammaato asoon wax ka soomin ma fiicno bil gow inay tidhaahdo adoon wax ka soomin waa laga wanaagsan yahay haddaadan camal ka weyn ku mashquulsanayn sidii sayidina ibni mascuud alhudal abu cabdiraxmaan soonka haddaan soomo odhan jira wuxuu iga daciifinayaa qur-aan akhris fara badan iyo salaad fara badan salaadda iyo qur-aankaanaan ka jeclahay soomka laakiin qur-aan badanna ahrin wadaado salaad badanna tukan maysid bil walbana waxay dhammaataa adoon hal maalinna gaw ka siinin ka warran marka iyada waa khasaare midda iyadu waracatay aduxaa oo fiirsa xadiidka abu hurayra waracatay aduxaa waa la yaqaana labada ragcadood barka nabigu waa ii dardaarmay wa an uutira inaan witriyo qabla an arquda intaanan seexanin lanna waa casiimo mahurdaa kula tegi doonta haashu maxay noqon doontaa salaatuleyl inaad joogtiso waa adag tahay ma raxma rabbuhu markaba habeenkaad diyaarsan tahayna xilli fiican soo kaxoo tuko habeenkaad hamhamsanaysana cishaha raaci cishaha raaci intii witir la'aan aad seexan lahayd witirku aadaa loogu dadaalo wa an utira inaan witriyu nabigu ifaray qabla an arquda intaanan seexanin ka hor lanna waxaa weeye hubaal wey marka ayada wixii meel baad saartay hadhow haddaa ilaahay ku soo kiciyo witr labaad soo celinine salaad mutlaqaa iska tuko ragcatayn salaatuleyl iska dheer iska wad laba witr lama ogole haddaad sida ibnu cumar ragcad ku bilowdana waa war kale waynu soo maray ibnu cumar hadduu habeenkii watriyo oo witr uu ku seexdo hadhowna nisdanba soo kaco wuxuu ka bilaabi jiray hal ragcadoo keligeed ah hal ragcado kelidu ku bilaabay waxay leedahay ragcadda waxay ku dhagaysaa buu leeyahay tii u dambaysay lamaana iyo dhaban bay noqonaysaa salaadu bilaabaya kadib buu haddana witrinayaa intaanaan salaadu dilaacin aan salaad subax la gelin hawsha rag badan baa sameey labiyo toban saxaabi bay ka suganta sidaa yeeli jiray laakiin sida suubanaha in lagu daayo wey ayib witerka dabadeed haddaad soo kacdo salaatuleel kale oo matna matna ah iska tuko waxaa dadra laakiin bidca ma aha hawlay saxaaba ku tageen bidca ma dhigi kartid adoo indhaha taagahay oo iswaalahaya وxadثna محمد بن مثنى والبشار بن دار قال xadثna محمد بن جعفر غندر xadثna شعب الحجاج عن عباس بن فروخ الجurayري وأبي شمر وأبي شمر عفوا أبي شمر شمرna waa la akhriya miinka la reebo شمر la yidhaahdo وأبي شمر الضبعي waa مشهور بkunyتي bal kunytu اسمه magaciisi iyo naanaysiisu waa abihamirkaas wey qaala waxay labadaa wadaad cabaas iyo abishamir samicnaa waxaanu maqla abaa cumaan annahdiya yuxadiu can abi hurayrata can اnabiy bimili xadiii man abutayaax can abi cumaan soo ma ahayn labadan wadaadna hadda waa can abi cumaan baabka waan dhammayn karaa waaban joogaa ah. waxadaanii sulaym bn macbad assinji السنجي بالسين وليس الزنجي بالسنجي حدثنا معل بن أسد العمي حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن مختار الأنساري عن عبد الله الداناج عبد الله الداناج عبد الله بن فيروز بالله عبد الله بن فيروز قال وحول حدثني أبو رافع الصائغ واسمه النفيع بن رافع بدنا ونسون بري في كتاب الإيمان abu raafic asaa'iqu wasmuhu waa nufayc bni raafic ibnu raafic qaala wuxu uhi wadaadka abu raafica ah, samictu abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal awsaanii khaliilii saaxiibkaygu wuxuu ii dardaarmay abulqaasimi ahaa qaasim aabbihi riwaayada hore khaliilii basay ahayd bialaain saddex buu ii dardaarmay fadakara wuxuu sheegay abu raafic mila xadiii abi cumaan annahdiyi can abi hurayra ayuu sheegay waad soo marteen haddee inaanan ka tegin saddex maalmood bil walboo soona bil walba inaan saddex maalmood ka soomo inaan ragcatay duxa aanan ka tegin intaan seexanin ka horna aan witr uxuun ka tukado وxadaثnii haaruun بn cabdالlaahi الbazaazu ومxamed raafic الnaysaburi الqushayri qaala xadaثna bn fudayk cafw ibn abi fudaykin maxamed ibn ismaaciil bn abi fudayk can الضaxaaq bn cuثmaan الأsadi can ibrahim bn cabdالlahi bn xunayn can abi murata mawlى umi haani'in can abi darda abi dardana waa cuwaymir ibnu zayd uwaymir alcajlaani ma aha kaas waa ansaari kale asbagoo ansaari laakiin uwaymir ibnu zayd baa la yidhaha magaciisa alansaari alkhasraji qaala wuxuu uhi saxaabigaas awsaanii xabiibii kaan jeclaa wuxuu ii dardaarmay bialaain saddex buu ii dardaarmay lan adachunna aanan daynaynin maacishtu intaan noolahay war adag go'aanka nin ragaa qaadan kara bisiyaami alaai ayaamin saddex maalmood inaan soomo min kulli shahrin bil walba wasalaa duxaa salaada barqinna aanan ka tegin intaan noolahay wa bian laa anaama inaan seexanin buu ii dardaarmay xataa uu tira ilaan watir tukado abu hurare xadiikiisii iyo xadiidka abu darda ba ugu qiimo badan waana inta ugu yarad laba ragcadood ahayd marka xadiiu abi darda xadiiu abi hurayra labo xadiiu abi darin saddex xadiiu ummahaniin afar xadiiu eh caaisha anta xadii buu sheekhu inoo keenay laakiin alfaadda kala duwan uruqda mararka qaarkood innaga soo mar in loo kala tiriyo laba xadii laga dhigo walow saxaabi waaxid ba allah ka dhigo siyaaqa oo kala duwan iyo matnigo sanadkao kala duwan wuxuu keenaa in la kala tiriyo xadiiaan laga dhigo walow kaana saxaabiyu waaxidan sidaasaa sawaab ah idan salaatu duxa ayaan laga tegin nabigu waa dardaarmay saxaaba u hooyadan baan ka tegay intay noolayd saxaabada dhowrka abudar iyo abudarda iyo abu hurayna waad arkayseen marka waa salaad fadli badan ah lala yimaado laba laga badin karaa laga badiyo laba iyo tobanna yaan la dhaafinin sunnadaa ugu fiican iyo wixii xadiidka ku yimid wallahu subxaanaه wa tacala aclam